بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته dhammaan daawadayaasha iyo dadka ku xidhnaa su-aalaheena facebooka waa xalqaddii afraad waxaan ka cudur daaranaynaa safar iyo mashquul dartii intii muddo laba bilood dhan inay baaqdeen oo yar kala go-een laakiin insha allahu tacaala dib ayaynu u wadi doonaa haddii alla yidhahdo su-aalaheena xalaqadan insha allahu tacaala waa labaatan su-aalood oo ah su-aasha koowaad qofkana weydiinaya wuxuu leeyahay waxaan deganahay qof waxaan ahay qof degan waddanka sweden wuxuu yidhi gaariga inaan bartaan rabaa waayo waa ii muhiim waxbarashada markaan dhammeeya shaqo doontaba laysan ma leedahay baa lay odhanayaa lacagna uma haysto marka lacag dayna oo riba ah ma qaadan karaa si aan laysanka u qaato oon u barto kadibna aan shaqo ugu daydaydo hadalka nuxurkiisu intaas weeye intaan garanayo haddiiba wuxuu daynaya riba ay tahay xaaraan weeye sida asalka guud xaaraan weeye dabcan waddanku qofkii shaqo doontaba ama arday ha noqdo ama yuusan ahaanine shaqooyinka qaarna laysan bay u baahan yihiin qaarna laysan uma baahna saas darteed qof xaalad gaara ah ay haysato oo isaga marka la qiimeeya daruuro loogu banneeyo waa gaarkeeda oo qofka culimmada la joogta xaaladiisana su-aalo badan ka weydiin karta haa dhihi karta ama waa daruuro dhihi karta laakiin waxaanu rabaa inaan ku koobo ama kaga gaabsado waa xaaraan heshiis iyo dayn ribaa inaad qaadato si guudna xalaal uma aha laysan si loo qaato darawalnimo in lacag deynoo ribaa la qaato ribada waa kabaa'irka dunuubta qofku inuu ka fogaadana laga doonayo saciid labaad wuxuu leeyahay na weydiinayaa wuxuu leeyahay qof dhallinyaro ahay cirada ay boobtay ugu soo degdegtay anoo yar baa madaxii wada caddaaday midabka madowga ama marsan karaa masalada midabka madowga in la marsado iyo inaan la marsan masale culammadu ay ku kala aragtay duwan yihiin weeye ma mise waa karaahiya markii xaalado gaara laga reebo si guwow si kooban khilaafka waxaa sababay axaadiida ku soo aroortay ma sugan tahay macnaheeduse taxriim iyo xaaraantinimo ma faa'iideynaya dadka wajanibuhu sawaada jumladaasi ma nabiga yidhi alayh isalatu wasalaam mise nin taabici ah hadalkaa yidhiyo dadkii warinaya qaar ka mida ismoodsiiyey inuu xadiid yahay nabigu yidhi calayh isalaatu wasalaam xadiidka abu daawuud ee ibnu cabaas ee abu daawud iyo khayrkii warinayaanna qowm siyaaq akhiruzamaanka waxay wadana qowman yakhdamuuna bisawaadi ka xawaashil ilxamaam isagu taxriim tusayaa mise xilligaa dadka jooga xaalad ay ku sugnaan doonaan buu tilmaamaya oon ka turjumaynin inay xun tahay inay fiican tahay midna khilaafkaasi wuxuu sababay culimmada in la yidhahda maxaaraan baa mise waa xalaal tani waqtigii saxaabada ay ka soo bilaabatay khilaafkaasi oo qaar ka mid a ah ay madoobayn jireen culimmada xadiidu way asaxday leh wayna tusaysaa waa taxriim bay u badan yihiin qaarna waa karaahiya yidhaahdeen culimmada tiri maba asixin ama ma tusaysana inay ibaaxa tahay bay ku tageen uun rag saxaabada ka mid ah oo laga sheegay cuqbata bni caamir iyo ali xuseen xasan xasan ibni cali xasan iyo xuseen iyo rag lamida ah baa madoobeyn jira oo qaarkoodna ay khulafada qaarkood ku darayaan qofka waxaa wanaagsan inuu iska daayo da'duna qofka dhabankiisa ay ka muuqataa waayahan dambe dad baaba timaha caddeeya qofka inuu iska daayaa wanaagsan oo khilaafka uu isaga fogaado anu ilaa iyo hadda waxaa ila raajixsan qowlka taxriimka ah oo inayna bannaanayn tilmaamaya lakiin masalada khilaafkeedu qadiim yahay wey sabiilka saddexaad wuxuu ina leeyahay gabadhu markay ka dhammaatay xilliga asayda gabadh laga geeriyooday oo ciddadii dhammaysatay iyo xidaadkii asaydii dhammaysatay inay xaflad dhigato diintu maxay ka qabtaa oo xoolo qalato arrintaas waxay ku xiran tahay sababtay u qalanayso haddii loo qalanayo way fiican tahay iyo barakaa ku jirta ama balaayaa la ysaga xijaabaya haddii xafladda iyo munaasabadda loo dhiganayo maqsadka uu yahay ama wax fiican oo sunno oo khayr oo ajir laga helaya loo dhiganayo ma bannaana jinsiga iyo baabka bidaca ayayna gelaysaa haddayna joogto ahayn oo qof dadkan kamida markii hawshii ka dhammaato tu munaasabad samaysto uun wax kale uu ku qabsanayana dee munaasabaadka intii duca la samaysay dad loogu yeera iska caadiga unbay ka mid noqon iyada bixaddi daatiya ama iyada ahaan ama balaayo gaaray xijaabaysa ama barako gaaray soo jiidaysa aan lalahayn haddii wixii uu bato lagu celceliyana way dhici kartaa marka dambe in sunno sharci aba loo arko ama inay balaayo xijaabaysa ama barako ku jirta loo arko inay iska dayaan baa wanaagsan kolba xilligai nabiga alai sl slam intii ka dambeysay wax xafladoo la dhigan jiray dumarkii jihaadkii lagaga dhiman jiray ma jirin sailka afraad wuxuu ina leeyahay waxaanahay qof jecel dadka inuu caawiya kuna nool waddanka maraykanka dabcan dad badanoo baahan oo muslimiinana way jiraan oon caawinayo qamaarka ama lootariga ma u geli karaa si lacagta aan ka helo aan dadka muslimka ugu caawiyo jawaabtu waa maya xoolu hadday ku soo galaan isdhaafi buu sharcigu ku farayaa xoolaha xaaraamta ah oo ku bixi meelaha mudan ee dadka baahan iyo danaha guud ah laakiin xaaraanta inaad kasbato oo sababteeda iyo ficilkeedii xaaraamtaa la timaado si kasabka xaaraanta ee ka soo baxay baan wax ugu caawinayaa aad tiraahdaay ma bannaana ribaan ka shaqaynayaa si aan ugu xajiyo zinaan ka shaqaynayaa saan dad ugu caawiyo daroogaan ka shaqaynayaa saan dadka ugu caawiyo qamaar baan ka shaqaynayaa saan dad u caawiyo makaasibtaasoo dhan waa muxaram oo qofka mu'minkii iyo muslimkii waxaa la faray inuu ka dheeraado midda kalena waxadee ficilkii samaysay oo kasbatay intay gacan kuusoo soo gelaysa inaad noolaanna war looma hayo hadhow xoolo badan hadday ku soo galaana naf iyo shaydaan inaad isdhaafin doonta lama hubo oo maalin waliba waxbaa isbedela saas darteed qofku wuxuu u baahan yahay wuxuu u baahan yahay ilaahay uga cabsado makaasibta iyo camalkooda uu raadinayo saa'ilka shanaad wuxuu leeyahay nin dhallinyaraa weeye wuxuu leeyay nin ayaa i dhahay gabadhayda waan ku siiyey intaa xalaal may igu tahay mise meher bay u baahan tahay intaan ka aqaana soomaalidu meher baad u baahan tahay nikaax nikaax sianku siiyey curfiga sharciga waxaa loo yaqaanaa khidba khidbaduna waa gabadha weydiisigeedii iyo waanku siiyeydii waxaa ka duwan nikaaxii oo weligii iyo caqdigii iyo u baahan waxyaabihii kale raaci lahaa shaahidkii iyo markhaatigii iyo siiqadii u baahan hadda gabadhayda waanku siiyey nikaax maaha meher maaha caqdigii xalaalaynayeyna maaha waan ku siiye waa inuu raalli ka yahay inaad guursato laakiin inaad guursatay maaha saa darteed waan ku siiyeydu ma xalaalayso xilo ma bannayso gabadhana xariggaaga ma soo gelisee inaan cid kale kugu xagxagan karin ilaa aad kala baxbaxdaan oo kala noqotaan oo qofka kale oo nabiguu ka reebay alkhidba cala alkhidba gabadhay nin u doonan tahay ama la siiyey in laga daba doono laga daba taga la diiday heerkaasaad maraysa su-aasha lixaad wuxuu leeyahay qofka raggii hadduu qof dumara dilo ma loo qisaasayaa nacamha waa loo qisaasayaa sidaasay sunnada nabigu tiri sala allahu aleyh alih wasalam cumuumka katabnaa caleyhim fii ana nafsa binafsina wuu soo gelayaa ninka yahuudiga ay gabadha dilay dhagaxa ku dilay madaxeeda burburiyeyna waa kii laba dhagax dhexdood lagu burburiyey xadiidkii camr bni xasminna waxaa ku jira mashhuurka cinda alfuqahaa wa ana almar'ata wa ana arajula yuqtalu bilmara in loo diliyo culimo badan baa ijmaac soo guurisay arrintaa in lagu ijmaaco la isku raacay qaarna waxay soo guuriyeen khilaaf laga wariyay cali bni abi aalib ibraahim annakhaci caamir ashacbi cataa ibni abi rabaax iyo xasan albasri inta anugu aan arkay asaaniiddu way sugan tahay ibraahim annakhaci iyo xasan albasri maanan dul istaagin oo ma xasuusto cataa bin abi rabax shacbi iyo cali bni abi aalibna ma sugno asaaniiddeedu dicaaf weeye intaan arkay calaa kulli xaal khilaafkaa shaadkee naadirka ah baa sugan oo qaarkoodna ay leeyihiin loo qisaasi maayo qaarna ay leeyihiin makti ay isdheeraayeen waa la qisaasi laakiin nuskii dheeraadkaa la celin laakiin cumar radi allahu canhu ardaahu waa kii saddex nin hal qof oo dumar ay dileen saddexdaba u dilay saa darasee sida saxda daahirka qur-aanka iyo sunnada nabiga caleyh isalaatu wasalaam iyo jamaahiiru ahlilcilmi in loo qisaasayo wey saa'iilka toddobaad wuxuu leeyahay waxaan ahay arday dhigta culumta caafimaadka ama la joogi karaa qof dumara oo loo gelinayo hoosta laga gelinayo waxaan kaadida ka soo qaada daban cawradii la faydaya lana arkayo asalka iyo jawaabtu waa maya rag laga soo qaadaya haddii xaalad barasho keento waad la joogi kartaa laakiin qofka dumarka ah haddii ay taanan jirin daruuro aan lagaaga maarmaynin oo meeshayna dhakhtar la-aan jirin ama dumarba aan la waayin adugu inaad cawradeeda aragtahay ma bannaana ama arday ahaw ama dhakhtar daweynaya ahaw marba haddayna daruuro iyo baahi qasbaysa jirin adoo ragga dumar cawradood inaad faydo ma bannaano oo dumarku ay ku filan yihiin wabilaahi towfiiq sariirka saddexaad wuxuu leeyahay waxaan waddankii ka soo dhoofay laba kun iyo toddobadii waxaan lahaa laba xaas markaan soo dhoofaya waxaan sheegay labadii xaas mid inaan furay midna tanaan qaba ay tahay ee ii diiwaan gashan taa furay saddex carruureen ii haysato ee midna haysata labanaan ka soo qaatay laakiin baantee bay ahayd oo maanan furin masalada naagta xaaskii ma iga furan tahay buu yidhi dabcan mas'aladaasi culimmadu waxay soo guuriyaan khilaaf ku salaysan aliqraaru biطalaaq hadduu talaaq qirto dalaaq ma noqonayaa daba waa qof la weydiiyey oo yidhi xaaskayga waan furay ama baabul ikhbaar inuu furay buu u sheegay mas'aladaas fuqahada shaaficiyada iyo maalikiyada ee qaar lamid ah waxay dhaheen hadday dacwo timaadana way furan tahay inay furan taha la xukumi haddayna dacwad imanin oo iyagu hoos isu biyo biyeystaan oy runtii tahay oosan furin oy beenahayd warkuna reerkiisa hoos hoos hoosuu isaga haysan karaa laakiin maalinkay dacwadii isqaba timaado dee inay furan tahay baa la xukumayaa fuqarada muslimiintana qaar waxay yidhaahdeen waa la kala qaadayaa ereyguu ku hadlay hadduu iqraarku yahay ma furtay haa ay tahay haadu waxyaaba badan bay noqon kartaayo niyadiisaa leegayaa laakiin ereyga hadduu ku dhawaaqay inuu furaya talaaq way furmaysaa waayo hadduu isagu yidhi waan talaaq waan furay xaaskaygii hadhow ta'wiilka ah ikhbaar baan uga jeeday iyo ta'wiilka ah been bay ahayd baabkii waxay soo geli xadiidku waa halaaثun jidduhunna jiddun wa hasluhunna jiddun niyana uma baahan jirin talaaqa sariixa niyo uma baahan jirin aniga kaasaa ila raajixsan oo ila saxsan daahirka xadiidkana ila dhow su-aasha sagaalaad wuxuu leeyahay waxaan ahay arday bartay culumta kombyuutarka ma bannaan tahay iyo tiknolojiyada ma bannaan tahay samaynta robotka inaan sameeyo robotyada samayntooda iyo dabcan ee biicintooda iyo ka ganacsigooda waa wax isdaba socda ma banaanta robotku waa sida dadkiiba qof wax loo samaynayo oo shaqooyin iyo howlo badanna qabanaya carabta culimmadu waxay muslimiinta hadda carabta markay ka hadlayaan al insaanu alaali iyo alrajulu alaali bay yidhaahdaan samayntiisu mas'aladu waxay unu noqonaysaa manfaca iyo xarakada iyo dhaqdhaqaaqa ma aha shakliga iyo muuqaalka iyo suuraday u noqonaysaa waliba shakliga iyo suuradu laba jihay uga noqonaysaayo jihana waa jihadii tamaathiish iyo wixii xujur jurmigiya lahaa samayntooda jihana waa dhinaca kale oo suuradii bini aadamka iyo shakligeedii ma u samaysan yahay hadduu suuradii bini aadamkaoo dhammaystiran oo calaamadihii madaxa iyo wejiga iyo indhihi iyo dhegah iyo sanka iyo ay kala muuqdaan loo sameeyo suwarkii xaaraantahaa noqon ee jurmiga ama mujasamka ah ee tamaathiisha la dhihi jiray iyo awthaanta samayntooda kolka dag waa aati nabigu aad uga digaya qofkii in la cadaabayo oo naf ku afuuf laleeyahay ilaa uu ku afuuf u noqon hadduusan wada lahayn xubnihii ama ah, astaamihii wejiga iyo xubnihii indhihii iyo sanka iyo afka iyo aanay caddayn oy baaba'san yihiin oy tirtiran yihiin ama si kalaba u samaysan yahay ama waxaanba suurada suuro geed iyo kaleetiya loo yeeloon aadama loo yeelin iyadana way bannaan tahay oo dhibaato ma laha ama madaxaba laga gooyo masaa'ilka tobnaad wuxuuna leeyahay gaalaan ka dhex shaqaystaa oo tukaan laanahay gaalada sadaqa ma siin karaa nacamaha waad siin kartaa haddii aynan waxaynan dembi u kaalmaysanayaan iyo colaad muslim aynan ahayn ilaahayna waa ka yidhi laa yanhakum allahu can aladiina lam yuqaatiluukum fi اddiini walam yukhrijuukum min diyaarikum an tabaruuhum watuqsituu ilayhim biriga iyo ixsaankaay sadaqadu soo gelaysaa dhib ma laha haddaynan ahayn kuwa xarbiga oodan siinayna waxay xarbigii u kaalmaysanayaan sagaalka afar iyo kow iyo tobnaad wuxuu leeyahay dadka shaqaalaha iyo shirkadaha iyo u shaqeeya bishii waxbaa laga gooyaa sanduuq baana lagu ridaa hadhow shaqadu hadday ka dhammaata ama ka istaagtana intuu shaqo kale ka helayo ayuu sanduuqii inta u aado baa bishii mushaariya wax laga siiyaa ma bannaanta haddii ay bannaan tahay isagoo bishaa iyo mushaarka iyo waxaa qaata hadduu shaqo aan rasmi ahayn oo suuq madowa helo labadooda ma isku garab wadi karaa waa laba su-aaladood runtii isxambaarsan su-aasha hore haa way bannaanta waana waxyaabaha dowladuhu ay ku qasbeen danta dadka caamiliinta ah in wax laga gooyo waxaa laga gooyeyna hadhow markay shaqadu ka istaagto sanduuq gudoo dowladdu ay maamushay intuu ku wareego wixii laga caawiyo dadka shirkadahana dowladdu ay qasab kaga dhigta wixii loogu talagalay mushaarka marka horeba qaybtaa in lagu daraayay oo wax loo jideeyey maslaxada iyo danta guud ee ummadda iyo shacabka iyo dadweynaha iyo dadka baahan wey intaa way bannaantah tan kale laba lacagood isku qaadashadooda shaqaba suuq madowa iyo sanduuqa ama lacagaha dadka masaakiinta ah la siiyee caydha ay soomaalida u taqaano ma la isku qaadan karaa maya waa xaaraan haddii aad shaqaysata waxaad shaqaysata adaa iskale odu xalaala ka shaqaysay waxa kale lagu siiyey qadarkii lagaa goyn lahaa haddii la ogaado qaybtan asal noqoto qadarkaasaa xaraamah inaad iska celiso ama isdhaafisa ay waajib kugu tahay saailka labayo tobnaad wuxuu leeyahay waxaan dareensanahay in waqtiga salaaduhu igu adag yahay dabcan mashquulna miihi buu leeyahay laakiin cajis iyo wahsi badan gaar ahaan subax iyo cishaha baan dareemayaa arrintaasi astaan waxay tilmaamaysaa camal acmaashii munaafiqiinta ka mida waay ilahay baa ku tilmaamay waidaa qaamuu ila asalaati qaamuu kusaala hadday salaadu istaagaan sagaal waa salaad cajis iyo wahs iyo cagajiida bay tukanayaan cishaha iyo subaxana nabigaa yidhi adkhalu salaati cala almunaafiqiina salaatu alfajri wa salaatu alcishaai salaadaha ugu culus dadka munaafiqiinta waa labada salaadeed subax iyo cisha waana salaadaha ugu fadli badan bay ka mid yihiin salaadaha hadday ogaan lahaayeen waxa ku jira ajira waynan iman karin ilaa gurguurasho maahanee la atawhumaa walow xabwan gurguurashay ku iman lahay nabig alay slm waa ka yidhi astaamahaasi camal munaafiqiin weeye waxayna tilmaamaysaa iimaan daciifa ah. silaa uu shabahay qofka camalkiisu camalkii munaafiqiinta waxaa laga rabaa inuu dib isugu noqdo ilaahay ka cabsado fadliga salaada uu akhriyo dad salaada ku wanaagsanna uu la saaxiiboo la dego insha allahu tacaala way ka caawinaysaa ilaahina barya subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay saailka saddex iyo tobnaad qof ayaan ganacsi ku heshiinay lacagta lagu bilaabaya anigaa iskaleh guriga lagu ganacsanayana isagaa iskaleh lacagtaydii lafahaygii in yarin yar in laii soo celiyo aan ku heshiinay kadibna aan kala qaybsanno wixii soo baxee faa'iidaah su-aasha haddaba waxay tahay buu leeyahay gurigiisa kira ma ka siinaynaa qaybsigaasa ma saxan yah dabcan qofku guriga isagaa iskaleh shaqana way ka socotaa ijaarna waa qaadan karaa wuuna sadaqaysan karaa isagoo haddii uu raalli ku noqdo inaan waxba laga siinin way banaanta haddii uu dalbaday jaar in laga siiyana xaq buu leeyahay maadaama adigaba waxaagii lafahaagii lagu celinayo inaad qaybsataan faa'iidada sidaad ku heshiisaan baad u qaybsan kartaan khasaaraha weeye ka ribax iyo ra'sumaalka iyo see loo kale leeyahay la yidhaahdee qadarka faa'iidadu sidaadba ku heshiisaan baad u qaybsan kartaan masaalka afariyo tobnaad isna waa isla su-aal midii ku dhowo ganacsi ah oo odhanaysa waa dugsi quraan dugsi quraan bay furteen dadkii wada furta wax isku darsaday ee kharashkiiyo la baxay aasaasay inna macallimiin bay ka yihiin inna macallimiin kama aha dad kaleoo macallimiinana wuxuu le waa nala joogaan meeshuna waa kiro kirada iyo macalimiintii markaan bixinno ay ku jiraan labadii ama dadkii nala lahaa waxa soo haray baan aniga iyo dadkii shaarka ila lahaay oo dhinacna macalimiinka a ah qaybsannaa arrintaasi ka warran way bannaan tahay waayo sheerkanna waxay ku helayaan wixii ay gashadeen macalinimadana xooggoodii ay bixiyeen bay ku shaqaynayaan waana shaqada waxaa loo yaqaano dhanoo haddii dad lacag isku darsadaan qaarna shaqaynayaan dee qaarkaa shaqaynaya xooggooda mushaar bay ku leeyihiin hadhowna lacagta wixii soo baxa faa'iidiya khasaaro saamigay ku lahaayeen iyo nisbadii iyo basentejkoodii bay qaadanayaan saaiilkaasi qayb labaad buu saaiil kale oo shan iyo tobnaad baan leeyahay isaguna waa su-aal ganacsiga ah wuxuu yidhi bakhaar baan ka shaqaynayey muddo sanada ah waxaana ku heshiinay ninka hantida leh boqolkiiba soddon iyo shan inaan qaato wixii la faa'iido muddadaas dayn baan isku qorayay waxaan u baahdo markii xisaabtii la xiray waxba lama faaiidin xoolihii ma laygu leeyahay dayntaha bise aniga lafteydu waan dhididoo dhana ma hagranine xoolaha dhididkaygii bay u dhigmayaan jawaabta waa lagugu leeyahay haddaad saa ku heshiiseen hadduu xaqa aad leedaheed ku shaqaynayso boqolkiiba soddon iyo shanta inaad qaadato ay tahay heshiiskuna waxaan dayn inaad u qaadata uu ahaa dee isagubana xoolihiisii intaa maqnaa waxba kama faa'iidin adiguna xooggaagii waxba kama aadan faa'iidin qasabna maaha ganacsi faa'iide la raadinaya haddii la galo in la faa'iida qasab maaha in laba khasaara laga yaabaa lafuhu hadday dhumaan adi waxba kaama dhumeen isagaaba kaasii darraan lahaa ama ay dhumeenba lacagtaad deyntaad isugu qortay hadday deyn kugu ahayd waa lagugu leeyahay in lagaa cafiyo iyo inaad soo celiso sidaad u awoodiyo markaad awoodo labadaa midun same sababkii lixtoonaad wuxuu leeyahay qofaa wiil saqiira u diray inuu oo aan qaan gaarin neef geela inuu xarig uga soo furo u keeno kadib neefkii baa waxyeelay ilmihii ama waaba dilay ama waaba dhaawacay yaa lagu leeyahay ninkii ilmaha u diray ma lagu leeyahay dabcan aan ku dareen ninkii neefka lahaa ma lagu leeyahay jawaabtu waxa weeye maya midna laguma laha amaa ninka neefka lahaay aljacajmaau jurxuhaa jubaarun waay xadiidkii waa keen nabg al ahaa xoolahaa socdaay waxay geystaan cidna laguma laha hal xaalad baa laga soo reebayaayo hadduu neef uu isagu suuqa hadlaynayo uu kasugu sii daayey iyo wax lamida ah hadduu yahay dee waa sideeda laakiin neef iska xirnaa ama meel iska taagnaa qof intuu u dhowaaday uu haraati ku dhuftay ama uu qaniinay alcajmaau jurxuhaa jubaarun waay ninkii neefka lahaa laguma laha ninkii diray waxaa la yidhaahdaa ilmuhu hadduu xor yahay alxuru laa yadkhulu taxta alyadi qofka xortiihi sida maalka iyo addoonka taxta alyad gelaya oo waa la dirsaday ama gacantaa la qabto waa la kaxeeyey milki u gelaya damaanad u gelaya maaha haddii uu dirsaday damaanad ma gelayo macnaheedu inuu damiin ka yahay wixii ku dhaca maaha wax isagu fal ugu geysta haddaynan ahayn oo isagu neefkaa uu tegay damaanad kama aha marka waa qadar alleh sabir iyo allah ku siiya way iyo toban su-aasha wuxuu leeyahay ma bannaan tahay inaad tukato salaad adoo hortaada kaba yaallaan sida wanaagsan waa kabaha inaan horey la dhigin laakiin salaadda waxba u dhimi maysa ama haday dani keento ama ay dhacdaba sida wanaagsan inay saa tahay nabiga alayis salaam kabaha marka layska bixinayo salaad ku jira wax ku arko wuxuu yidhi ama biixiisa ha dhigo ama lugihiisa dhexooda hoose ha dhigo weliba bidix wuxuu dhigi karaa keliya haddaan bidix dad ka jirin ay hadhow midigtooda noqonayso haddii midigtii loo diiday hortii oo ilaahay subxaana wa tacaala been yaday rabbii buu qofku taagan yahay la yidhi way ka sii mudan tahay in laga daayo laakiin wax nasoo haddana cadoo taxriiminayaay ma jiraan mafhuumka intaa laga fahmayana wuxuu tilmaamayaa inay habboon tahay inaan la dhigin saa'ilka sideed iyo tobnaad wuxuuna weydiinayaa su aal uu leeyahay ma jirtaa inuu imaamu shaafici yidhi xadiidkaa laga weysaystay geela ah hadduu asaxo waa madhabkayga imaamu shaafici ma yiri nacam haa wuu yidhi arrinta imaamulbayhaqi yaa soo guuriyey in imaamu shaafici bacdu asxaabina ay ka sheegeen inuu yidhi xadiidka hadduu asaxo qultu bihi waan qaadanayaa markuu intaa sheegay buu bayhaqi wuxuu soo guurinayaa oo uu leeyahay waqad saxa fii dalika xadiiثaani laba xadiid baana ku asaxay oo laba saxaabi bay ka asaxday taa waxaan filayaa labada xadiidna waa xadiidkii bara iyo xadiidkii jaabir ibni samra marka laba xadiid baa ku asaxay imaamu shaafici kitaabka kutubta laga qoray wuxuu qowlka ku xiray uu yidhi hadduu asax waan odhanayaana masaa'ilka tahaarada lagu keena buu ka mid yahay marka imaamu shaafici hadalkaa waa yidhi raximah allahu tacaala sida mashhuurkaa ah cinda shaaficiya bayhaqiya ay soo guuriyeen masaa'ilka sagaal iyo tobnaad waxa uu leeyahay anigoo weyse qaba hadduu roob da'o meel biyo iyo wasakh badan marayaanna aan marayo ma ku tukan karaa masaajidkase ma geli karaa masalada ma ku tukan karaa laba xaala labada waad ku tukan kartaa haddii wasakda iyo qashinka aad dhex marayso aadaan wax nijaasa ah ku hubin yaqiintii horeed weyse iyo tahaaro qabtay waxba kuma dhimayso alyaqiinu laa yazuulu bishaki waaye dabcan mar marnaba weyse jebinaysee jirkiiyo meeshay gaartay madaahir daahir baayo ma lagu tukan karaa mise waa nijaaso laguma tukan kara wayaxa masaladaan ka hadlayo laakiin weysadu dee nijaaso bannaan kaaga timid oo kutaabati kuma jabto marka ma nijaas baa haddaadan nijaaso ku hubin shaki aad qabta iyo wasakh iyo beelo nijaasaha jiri iyo biyaha soo mara iyo sidaa xukuma nijaasoobaan tiinu shaaric bay yidhahdaan fuqahadeenu raxmatullahi calayhim dhoobada wadada dadkuna dee weligood way jiri jireen meelo wadooyin roogku markuu daa wasakh badan ama nijaaso looga cabsanayo qaybta labaad waa haddaad hubto inay nijaaso leedahay ama ay nijaaso gaadhay marka waxaad ku tukan kartaa oo keliya hadday baabu daruura timaado oo dee roobkii meel kastood martaba waa sida salaadiina kama gaadhi kartid najaasadiina ama si aad isaga daahirisiya waxaad ku bedashoo dharaba ma haysid iyo meelaad ku daahirisa midna baabu daruuraad weeyo laa yukalif allaahu nafsan ilaa wusaxaa bay tegiyo wuu isaga tukanayaa waxaan intaa ahayn kuma tukan karo ama masaajka la gelistiisa dee haddaad salaad ula gelaysana salaaddii waan ka soo hadalnay haddaad sidaada isaga gelaysana waxay ku xidhan tahay masaajkii wax wasakhiya nijaaso ama gaaraysaayo wasakhdii ma leedahay ma xambaarsan tahay ama ma qoyan tahay oo nijaasadii masaajka ma nijaasaynaysa hadday nijaaseynaysa haa maba ma banaana masaajka nijaaseeya lama ogola haddayna nijaasaynaynin salaadnaadan u gelayninna asalka ibaaxada weeyo dhibaato ma laha sailka ugu dambeeya su-aasha laba iyo tobnaad qofkan wuxuu leeya waxaan sumaa maalinta isniinta iyo maalinta khamiista musalsalna waan ku xidhnahayo waan daawadaa soonkaygii maxay u dhimi musalsalka sidiisa mala daawan karaa dabcan masaladu waxay ku xihan tahay musalsalka daawanayso macaasi iyo dunuub miyaa mase ku jiraan hadduu wuxuu dunuub iyo macaasi keliya yahay baraxla ama ay dunuub iyo macaasi ku jiraan soonku wuu asaxayaa daawashadu ma bannaana soonkuna wuu asaxayaa waa nooca saxa wa casaa soonkiina waa asaxayaa dee falalka kale dembigee la samaynaya iyadoo la sooman yahay buu ka mid yahay oo dee ajirka waxbuu u dhimayaa qadarka uu hadba sii batana ajirka waa sii dhaawacaya laakiin haddaan waxba dembi a ku jirin de waana la daawan karaa soonkana waxu dhimi maayo haddaan la dayacaynin ama salaadihii iyo wixii lamidka aada ah kaa mashquulinaynin waa su-aasha ugu dambeysay xalaqadeenna afraad ilaa xalaqada shanaan isaga imanayno intaa iyo nabadgeliyo والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته